الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد وأما أولئك الضلال أشباه المشركين والنصارى فعمدتهم إما حديث ضعيف أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منقولات عمن, عمن لا يحتج بقوله إما أن تكون كذبا عليه وإما أن تكون غلطا منه waxaynu ku soo jirray hadalka dheeraa ee sheekhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayh ee mushrikiinta iyo qolyaha qabuuriyiinta ah dhaqamadooda xunxun ay sameeyaan iyo ahlu towxiidku siday nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u ixtiraamaan uguna daydaan una rumeeyeen iyo kitaabka ilaahay ugu dhaqmaan kadibna sheekhu wuxuu ka soo sameeyey isbarbardhig isbarbardhigay eh, ahlu towxiid walikhlaas iyo ahlu lishraaki waalqubuur farqiga u dhexeeya wuxuuna soo caddeeyey muwaxidiintu inay yihiin dadka ugu qiimo badan muslimiinta xagga ilaalinta ilaahay xaqiisa ilaalinta xaqa rasuulka rumayntiisa raacitaankiisa intuba wuxuu sheekhu marka yidhi wa amaa ulaa'ika dullaal kuwa ayagu dhunsan ee dhumitaanka badan ee xaqa ilaahay iyo waddadii ilaahayba ka baydhay ashbaaha almushrikiin acni waxaan u jeedaa ashbaaha almushrikiin ee mushrikiinta shabaha ama ashbaahu lmushrikiin ee mushrikiinta u eg ee shabaha wannasaara nasaarada kiristanka iyo mushrikiintay shabbahaan buu sheekhuu leeyahay muslimiin shuqul kumay laha shirkiga iyo kufriga ay ku dhaceen maxay u cuskadeen fa cumdatuhum waxay cuskadaanee iyagu ay ka dhigtaan muxuu ahay meel loo maciinsada ama deliil laga dhigta waxaa weeye imaa axaadiidun daciif axaadiis daciifoon sugnay aw mawduucatun ama axaadiid la dejiyey oo nabiga lagu been abuurtayba aw manquulaatun ama waxyaaba la soo guuriyo caman laga soo guursho laa yuxtaju aan la xujaysanaynin biqowlihi waadhiisii hadalkiisa waxay diin ka dhigtaan ama adille iyo cumdo ka dhigtaan oo un saddex qaybood mid ka mid a ah. axaadiid aan sugnayn kuwa nabiga lagu been abuurtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo aqwaal laga soo guriyey wadaaddo aan qowlkooda xujo uusan ahayn maxayse u noqon weyda manquulaad cama laa yuxtaju biqowlihi ima an takuuna kadiban calayh sheekha wax laga soo guurinayo yaa dhici kartaba in lagu been abuurtayba laba mid un weeye ima an takuuna kadiban calayhi calaa shay sheekha laga soo guurin ee sheekh baa sidaas sameeyey sheekhel baa kanya la leeyahay baabaa lagu been abuuranayaaba wa ima an takuuna inay noqoto khalatan gaf oo minhu min ashaykh sheekha laftirkiisaa gafayba waa bini aadam macsuum ma aha wixiisa wanaaggaa ama uu ku saxan yahay baa laga qaadan oo lagu dayaan laakiin hadduu khaldamo ama gafo lagu raaci maahayaadi id hiya waxaa weeye manquulaadkaasi naqlun soo guurin hayru musadaqin naqli aan la rumaynin weeye wax u maqhraati kacayna aan lahaynoo daliil sharci ah can qaa'ilin baa laga soo guuriyey nin yidhi kaasoo hayri macsuumin aan dhowrsanayn maxaa yeele waa manhadal la soo guurshay yaa laga soo guuriyey axadaan macsuum ahayn yuusan macsuum noqonayn naqligaasi naqli saxan oo adila qur'aaniya axaadiid nabawiya ijmaacu salafi saalix qiyaas saxiixa u maqhraati kacaya miya maya daliil sharcan u maqhraati kici maayo ruuxa laga soo guriyana macsuum ma aha marka laba mid un weeye inuu wadaadku ku khaldamay laga soo gurshay ama inay been lagu abuurtayba ay tahay oo marka aan lahayn idan diintooda dhan ba halkaasay ku dhisan tahay wain ictasamu hadday cuskadaan bishayin mimaa ay ku dhagaan qolyaha mushrikiinta ah bishayin shay un mimaa kii ka mida ah habata can arasuul hadday dhacdo mushrikiintu iyo qabuuriyiintu inay cuskadaan ay ku dhagaan daliil sharci ah xarafuu alkalima can mawaadici daliilka deliilka laabay ka leexinayaan way ta'wiilinayaan u lahayn bay ku fasirahayaan lajifiyaana bannaan bay la ku kacahayaan war aayaddaani macnahaasay ka hadlaysaa xadiidkan saasuu u hadlahay maya kanuu u jeedaa marka in waxaan jirin ay cuskadaan inay muxuu ah wadaad khaldamee daba istaagaan in xadiid nebi maxamed oo sugan iyo aayad qur'aan ah ay ka leexiyaan marinkeeda iyo meeshay ku habboonayd intaasay diinka dhigteen wain ictasamuu hadday cuskadaan ay ku dhagaan bishayin mimaa habata wuxuun ka mida wixii nabiga ka sugnaaday can irasuuli ilkariim salawaatu rabbi wasalaamu calayh xarafuu waxay leexinayaan alkelima hadalka can mawaadici meeluhu lahaa iyo qaabkii loogu talagalay bay ka leexinayaan wa tamasakuu waxay ku dhegahayaan bimutashaabihi hadalkiisa isgalay een caddayn hadalka aan dalaaladiisu caddayn macnihiisu usan caddayn bay ku dhegi oy wax ka xooqanhayaan waxayna ka leexanayaan kii cadda ee bannaanka yaallay xalaal iftiin baa la qashaa baa la odhan jiray wa tarakuu waxay ka tegahayaan muxkamahu muxkam alkeli hadalka nebi maxamed qur-aanka aayadihiisa daliilka saxda ee sugan ee cadee bannaanka yaalla bay ka leexan meelaan daliilba ku jirin bay wax ka raadinaya dhaqankaas keligu waxay kaga dayanayaan kamaa yafcalu الnasaara siday nasaaro yeesha nasaara lagu yaqaanaa inay meel cidlaan nabiyullaahi ciisa inuu yahay nebi ilaahi iyo rasuul mukaram ah oo ilaahay abuuray laakiin laacan abin hooyadii lagu abuuray bay ku aafoobeen waaba ilaahay bay yidhahdeen waa wiilkii ilaahay oo maxaa dhiba ku jira in addoon ilaahay abuuro aabba la'aan aadam baaba la abuuray bilaa ab walaa ummin nabiyullaahi ma ilaah baa maya ma wiil ilaahay baa maya yaa aabbo u ah lama yaqaan aabba ma lah turaab baa laga abuuray yaa dhalay hooye ma isa marka aadam calayhi salaatu wasalaam oon aabbana lahayn hooyana aan lahayn hadduu ilaah noqon waayo oo wiil ilaah noqon waayo ciise oo hooyadii la yaqaano oo caloosha lagu siday oo sidkiisu dhammaadoo dhashay sida ilmo carruur ah sida ilaah ku noqday yacni waxay ka tagayaan naska caddaa iyo caqliga saxiixa bay ka tagahayaan aan wax jirin bay ku xoqxoqeen waa dhaqanka gaalada ayib wa kamaa facala siduu yeeloo kale hada adaallu albakri ninkii baneeya shirkiga iyo kufriga ee shaaficiga ahaa wuu ka hadlayaa sheekhu akhada wuxuu soo qaatay asaguna lafda alistiqaahati lafdiga alistiqaahatu soo qaatay gargaarsi kaalmo dalab muxuu ahaayey wahya tanqasimu lafdigaasuu ku aafoobay lafdiga macno saxanna wuu leeyahay macno khaldanna wuu leeyahay haddii meeshii si la dhiga sharciga ogola waan ogol lahay ruuxa aadamaha wuxuu awoodo war ii kaalme ii hiili ii gargaar waad odhan kartaa war foostadan waa igu culustay ila qabo gurigan ila dhis cadowga aanu haysoyna xabadda igula rido kaalay ila gurmo ruux waa awoodaa laakiin hebelow awlaad isii maanta roob inaad keentaan kaaga fadhiyaa gaaladan meesha fadhida intaad farta ku fiiqdo inaad jebishadan kaa rabaa bal saa u fiiri war hawshaa ma awoodaan aadama awooda ma jiro walaa insi walaa jin ilaahay baa iskale awooddaas khalqiga marka aadamuhu daciifka ah booskiisa haddaad dhaafiso wax kaloo noqonaya ilahay buu isu bedelahaya dayib akhada wuxuu qaatay lafda alistiqaahati ayuu qaatay wahya istiqaahaduna tanqasim waxay u qaybsantaa ila istiqaahatin bilxayi wa bilmeyiti macnaha wuu idinka khaldan yahay marka lafdigaas ka saxa idinka wahiya tanqasim waxay u qaybsantaa ila istiqaahatin bilxayi in la kaalmaysto oo la gargaarsado oo heyl laga doono iyo hoo ruux nool way noqotaa alistiqaahata bilxayi waa nooc ruux nool oo aan dhimanin oon mootanayn oon maqnayn oo kula jooga inaad ii gargaar aad tiraahdo ii hiili muxuu ahaayey ii cildhic aad tiraahdo waa dhacdaa waa bilmeyitna waa noqota ruux dhintayna waa la gargaarsadaa idan ka nool haddii la gargaarsado oo wuxuu awoodi kara muxuu ahaaye laga codsado waa ogol lahay midka dhintay in laga agbaxana waa shirki leanna wuba dhintayba asagaa u baahan in loo duceeyo xabaal qori ku tuurmayo qori ka qaad ma lahay leeyihiin asagaba xoogu nooga baahan haddayba muxuu aha layidhaha way bannaan tahay qulowlo dhowr iyo yaasiimi iyo faatixoyin buu nooga baahan yahay annaguba duca nooga baahan yahay marka kaasi waxba laga dayi maayo ruux dhintay marka inaad isdiqaata ku samayso iyadu waa diin la'aan ruux laakiin nool waxaan leenahay maxaad weydiisanaysaa ma wuxuu awoodi karaa mise wuxuusan awoodi karin wey wuxuu awoodi karaa haddaad weydiisato waa ogol lahay fastaqaatahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwi nabiyullaahi muuse markuu u yimid ninkii reer banu israa'iil la rarahayo oo mid qibti oo ah fircoona uu naftu u keenay war iga qaba buu ninka iga celdhici oo u hiiliyey qalaf buu la siiyey fawakazahu muusa faqada calayh hawlu awoodaa la weydiistay waa ogol lahay ummu ismaaciil markay safa iyo marwa ku ordaysay raadinaysay wax bini aadana ama wax biyahaya oo ilmihii ismaaciiloo meeshaan rafanhaya shanqadhi jibriil bay maqashay ama jabaq bay maqashay in kaana cindaka khawaatun faaqifnii bay waxaan shanqadhan maqlhayo hadalka yeedhahayo haddaad ii gargaari kartood ee caawin karto ee caawi meel dhabaraa dhexdiiya oo erigo-na baa ilma manqaa igaga nafbaxahayaa ruuxa aadamaha wuxuu qaduu nool yahay ama basharka kale iyo khayrkiiba ruuxa noolahe makhluuqa wuxuu awoodi karo asagoo nool waa weydiisan karaa marna inay bannaanaataa laga yaabaa marna ay xaaraan noqoto xataa su'aalu nnaas al axyaa mar bay xaaraan tahay adoo qani ah oo wax heli kara inaad dadka tugsato ka waran oo tira war idhib tobanko kun idhib kunkoo idhib waa xaaraan xataa su'aalu lxay fii maa yaqdir calayhi baa mar aan bannaanayn marna waa bannaan tahay ruuxu noolaa inaad wax udhisato laakiin ku asagu dhintay in laga agbaxaayo istiqaasana la yidhahdaa waa shirki iyo gaalnimo istiqaasa marka waa lafdi laba macno ixtimaala macno sharcia ah iyo macno aan bannaanayn wuxuu dhan ba isku xaabqaaday ninkan dabaalka ee muxuu ahay mushrika ee wataniga ee albakri ee wahiya tanqasimu ila istigaahatin bilxayi wa bilmeyiti walistigaahatu bilxay ruuxa nool in la gaargaarsado oo la kaalmayso takuunu fii yaqdiru calayh waxay gashaa wuxuu awoodo aadamaha waxaad weydiisan kartaa ama aad ka baryi kartaa ama aad hiile iyo ho ka dalbi kartaa wuxuu awoodi kara u qaban karo wamaa laa yaqdiru calayhna waa gashaa istigaaha bilxayi laba noocay noqotaa inaad ruuxa nool weydiisto wuxuu awoodo iyo inaad weydiisato wuxuusan awoodin midna waa xaaraan midna waa shirki midna waa bannaan midna waa waxaa weya waa gaalnimo kufrigo dad leed hebelow ii gargaar oo ninkan cadow gaalay iyo igula dul oo ii hiili oo muxuu ahay ii soo dhib risaasta oo dhaawacay ii daldal oo biyaha dhaami oo ninkaan iskugu tagno waa gar baan leenahay dayib haddaad tiraada hebelow waxaan rabaa anuu far dhaqaajin mahaye inaad hebel jebiso waxaan rabaa cirkan roobka laga waa inaad biyo ka keento muxuu aha dhulkan abaartu saamaysee dalag laga waayay inaad baad iyo biya ka keentaan kaa raba dayib inaad muxuu ahay waraabaha iyo dhurwaaga ka qabatay reerkan lagaa rabaa shimbirtan beerta eber ka dhigtay inaad u ludirta lagaa rabaa war hawshaan ma awoodi kareen ruuxi noolaa wuxuusan awoodi karin muxuu ahaye sharcan wa caqlan uusan oo ka baxsan alqudra albashariya ka baxsan ilaahayn baa awooda taa mamnuuc wey tiiba show ka hadlaaya marka lafdiga in la xaabqaaba xaabqaada ma ahe waa in la tafsiiliyo fajacala wuxuu ka yeelay xukma dalika xukma alistiqaasati bilxayi wa bilmeyiti fiima yaqdiruuna calayhi wamaa laa yaqdiruuna o dhanba kullahu wuxuu ka yeelay waaxida isku mid ka soo qaaday waa dhaqankii nasaare ee mushrikiinta wey walam yakfihi saa kuma filaanin inuu istiqaaso yidhaahdo meyid ruux dhintay iyo mid nool wuxuu awoodayo iyo wuxuusan awoodi karinba ha la weydiistuusa la soo istaagay intaaba kuma filaanin ma aysan deeqin waa ka daray muxuu sameeyey walam yakfihi xataa jacala su'aala bishaqsi min musama alistiqaadati ayda xataa wuxuu yidhi wuxuu ku daro oo gaadhsiiyey xataa jacala as-su'aala bishaqs inaad ruux tiraado ilaahay ii bari ilaahay ii bari ii ducee nabi maxamed nabi maxamed ii ducee abubakarow ii ducee cumarow ii ducee sheekh wanaagsanood ku tumayso wanaag iyo ducada in laga aqbaliyo ahlu khayr iyaha tira xoogow bal noo ducee dhib baa jira ilahay baaadka naga dulqaado markaasuu duceeyey aamiin baa tiri waa isdaqaaho yidhi watan isdaqaadan ma ah haadaa waxaa la yidhahda tawasul biducaa'i saalixiin alaxyaa baa la yidhahdaa tan isdaqaaha lama yidhaahdo dayib wuxuu rabaa marka wuxu dhan u isgeliyo tanaa dhici jirtay ruuxa meydkaana saasoo kale lagu samayn inaad asaga toos u barido iyo inu ilaahay kugu baryo wuxoo dhanba waa istiqaaho wuxuu rabaa inuu isku xaabqaado xataa jacala ilaa uu ka yeela aلsu'aala bالshakhصi min musama اlistiqaaha in axad aadamaha ilaahay noo bari la yidhahda ilaahay lagu baryo iyo wuxuu ka soo qaaday inay ka mid tahay min musama min macna alistiqaata aydan walam yakfihi dalika intaa kuma fillaani istiqaatay inuu tawasul isku khaldo xataa ma aysan deeqin muxuu kusii daray xataa jacala aaliba ninka mustakiidka ah ee daacigae baryahaya awliyada iyo muxuu ahaye ahlu inamaa طalaba min allahi laa minhu bu haddaad tirahda sheekh cabdilqaadir ii gargaar macnaheedu waxaa weeye ilaahay ii gargaar buuri balballimadaad u eeg war waxaad sheekh cabdiqaadir baad bariday iyo wadaadkaad daba taagan tahay iyo meydka meesha ku xabaalan iyo ninka muutan iyo ka maqan baad bariday ilaahay maadan baryin waxay la macno tahay adoo yidhi ilaahayow ii naxariiso waxaa tidhi nebi maxamed oo ii naxariiso waa nafsa shay hadde nin hadduu leey ilaahu ii naxariiso ilaahu ii dambi dhaaf oynu nidhaahno wuxuu u jeedaa hee nebi maxamedow ii naxariiso ii dembi dhaafso wax khaldan ma aha waa macno khaldan haddee ruux qaadan kara uusan jirin wadaadkan wuxuu yidhi asaguna waxay la mid tahay haddana sheekh cabdilqaadir ii gargaar iyo awliya allahy adeeg iyo alliya allow ambiyaashow awliya allahy ilbiyala keen iyo waxaasoo dhanba waa maxay ilahay baa la baryahaya ilahay lama baryahaye abootooyin iyo ahluqaabuur qaabuur iyo wadaadaala lugooyey oo xaq aysan lahayn loo tiiriyey oo allah lagu kufriyey oo ilaahay baa loo shariig yeelay ee hawshii aan isku qasin ayib meyti laskuma qasee awliyo iyo ilaahay kala saar addoommo masaakiinoo makhluuqiin ah oo maanta waxay muteen aan war loo hayn in badanoo ka mid ah weeye ilaahayna waa alleho ka aburo asagaa barya iyo cabsiyo cibaada kugu leh hawsha ha kharibi wuxuu dhi maya isku xaabqaad xataa jacala aaliba ninkii aalibka wuxuu ka soo qaaday uu ka yeelay inamaa طalaba min allaahi laa minhu ninka awliye barya ahluqaabuur ayaga ma baryahayee alluu baryahayaabuu falmustagiiu bihi mustagiiun biاllaah falmustagiiu bihi bilmayiti wa bilxay ruuxii kaalmaysta ee barya mustagiiun billahi ilahay baryahayaabuu gargaarsanaya wuxuu ka intaa kuma daysana uma jacala alistigaata bikulli mayitin min nabiyin wa saalixin jaa'iz waa ka gudbayba wuxuu yidhi alistigaata bikulli mayit ruux kastoo dhintay in la baryo la tuugaayo oo min nabiyin nabi dhintay ah wa saalixin nin culummo wanaagsan oo awliya ama ahlu khayr ah jaa'isatu waa bannaan tahaybu istiqaada meelay ku timaadaba mid mootan mid maqan nabi nin saalixa kulli waxaa weye waa bannaan tahaybu waxtaja wuxuuna xujaystay calaa hadihi dacwa alcaam <clears throat> waxtaja calaa hadihi dacwa alcaama alkuliya dacwadaas sheegashadaas ballaaran ee guud muxuu u deliishaday alatii adkhala uu ku galay fiiha gudaheeda min ashirki waاdalaal gaalnimada iyo dhumitaanka iyo baadinimadka xaggiisa maabuu ku galay laa yaclamhu alla uusan ogayn ila duljalaali wاlkraam mar inuu yihi lafdu listiqaaha meel kastuu galaa ilahay allaad bariday haddaad sheekh cabdiqaadir sheekh cabdiqaadir maadan bani allaad bariday ruuxa mootan iyo ka maqan iyo ka nool wuxuu karo iyo wuxuusan karin in la weydiisto way bannaan tahay waxaa doonta samee laba gooroba ilaahay maad beentaas aan geed loogu soo gabara diinla'aanta wuxuu u xujaystay <clears throat> biqadiyatin khaasatin juziya sheekhu caawa qaacida fiican meesha ku sharxaya ibnu taymiya raxmat ullahi tacala jiddan wey qaacido guud baad dhistay waxaa tiri ruux kastoo soomaali ah waa ahlu khayr baa tiri maalan axad kastoo soomaali ah waa mumin muslima ahlu khayr ah haye maxaa u daliila lagu yidhi cabdirasaaq baa u daliila tiri muslim wanaagsan weeye waa maxay guri weyn baad dhistay marka hore waxaa tiri soomaali o dhan ba ahlullaahi wey jannada muxuu ahay nina laga celi maayo horaa loogu shubahayaa waa awliyo sulxa ahlu khayr ah haati daliil baa lagu yidhi waxaa tiri ninkan de ninkan waa fardi waa juz waa axad waa waaxid wadar baad ka hadashay arrin guud baa ka hadashay waxaanu ognahay soomaalidu in xunna waa leedahay in sanna waa leedahay muslimiin iyo awliya ahlkhayra aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquunna waa leeyihiin mujrimiin tuugay munaafiqiinna waa leeyihiin qaacidada aad dhigtee weynayd iyo muxuu ahay daliil juzi ah oo hal ruux abadan waa adoo yidhi reer hebel kulli waa cas yihiin maxaa jidaa la yidhi nin caso ayaa ka mid a tiri waa kan ninkanaa kutusahaya war in madmadoow wada ajaafi aho muxuu ahaayey wada giimbaara waaliyan waa sidee yacani qaacido guud markaad dhisayso waa in adilo guud aad keento adilo fara badan waa inaad keenta caamo ah laakiin inaad wax weyn geed weyn aad waabto haddana aad tiraada tanaad tusaysaa socon maysa haddi warka tiibu sheekhu ka hadlahaya wuxuu ka hadlay ninkan bakri ee shaaficiga wataniga ah wuxuu yidhi istiqaasadu way bannaan tahay bilaxyaai walamwaat mid dhintay iyo mid noolba waa la baryi karaa mid maqan iyo mid jooga waa la baryi karaa awliyada waa la baryi karaa ambiyada waa la baryi karaa ilaahay waa la baryi karaa waxay awoodaan bini aadamku iyo waxaysan awoodinba waa la weydiisan karaa daliilkeen baa layidhi wuxuu yidhi nabi maxamed waagu noolahee saxaabaa dhijay noo ducee nabiow noo dhaaf iyo nabioo ilaahay noo bari sooma kala duwno nabioo noo ducee oo ilaahay noo bari noo dembi dhaafo adaa naga khayr badan oo naga fiicanoo haddee rasuulka ilaahay noo ducee oon aamin aan kuu dhahani iyo nabi adugu noo dambi dhaaf soo laba kala baab ma aha <laughs> wixii baa la rabaa in laisku xaadqaado waa lagu aafaynhaya nin baad dhihi rasuulka rumee oo raac oo ilaahay ka cabso laakiin asaga ha baryin haa nabigay diidan yihiin war naga lama marin xumahan diidannaha iyo shirkiga kufriga gaalnimada adaa nabiga diidan maxaad u diidan tahay diinta uu la yimid iyo wanaaggii iyo ariiqii u la yimid baaba diidan tahayba casar baad ka dhaqaaqday barqin baad ka guurtayba shirki iyo kufur iyo dhaqankii quraysheed iyo carab nabigu wuxuu kula dagaalamay ku laayey baaba laga karlaya marka ma adaa khaldan mise khaldan tiibu sheekhu ka hadlaya waxtaja calaa biqadiyatin jui khaasatin arrin gooni ah juziyatin weliba gabal ah wax guud ahayn buu daliishaday oo waa maxay ka su'aali الnaasi lلnabiyi fi اdunya wاlآakhira an yadcu اllaha lahum watawajuhihim ilى اllahi biducaa'i wa shafaacatihi muxuu nabigu marka aakhare la tago hee soo muslimiinta oo dhan ba u tegi mahaya nebi aadam bay aadahayaan nebi aadamu noo shafeeco qaad ilaahay noo bari inuuna kala xukumo meesha waa ku baaba'nay qoraxdiiba dhala lasu keenay la jab nin walba intii la xukumo inuu ama naar aado ama janno aado oo ilahay ummaddan kala dareeriyo banka qiyaama iskugu timid ilahay noo bari nabi aadam waa cudur daaranhayaa way socon nabiyulaahi nuux nabiyulaahi ibraahim muusa ciisa ilaa ay maxamed soo gaadho haddiiba nabigu maalinka ay muslimiintu ilaahay noo bari odhan hayaan haddana waan baryaynaa buu le haddana waan baryaynaaba saacaddan laga bilaabo war maalinka waa laysoo soo saaray bankaa la wada taagan yahay waa la nool yahay nabi maxamedna lama baryahayo waxaa lagu yii ilahay nooga ergee bimacnaa ilahay noo bari nabigu waa dhaqaaqi waa sujuudi ilahay bari waa laga aqbalaya shafaacadii ergadii ayib maxaa iskaga xidhan intaa ninkii diida asagaaba daalia ah, mubtadic wey nabigu inuu shafaaca leeyahay oo maalinka qiyaama shafaac caama wa khaasa uu leeyahay almaqaam almaxmuud waa madhab ahli sunna waljamaca waxaa inkiray bacdu alkhawaarij walmuctazila wa bacdu ahlibidc baa inkiray taas lagama hadlay waxaa laga hadlayaa awliyo iyo ambiye rasul ma la baryi karaa oo xaqu alla lahaa ma la siin karaa iyaga intaasaa laisku hayaa haddii suubanihii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaqu asagu lahaa oo nabinimo ah iyo rasuulnimo ah iyo in la rumeeyo ay waajib tahay haddaan abubakar siino waan ku gaaloobaynaa abubakar soo ummadoo ma fiicdaandhana waa rasuul iyo waa nabi kafaratun murtaduun baan noqonayna cisho hortii baan gaaloobaynaa wa abu abubakr iyo umar iyo cumaan iyo ali wa yeelidii saxaabada ee muslimiinta alkhulafaa raashiduun haddaan siina xaqi nabi maxamed u lahaa oo nabinimo iyo risaale iyo waxyi ah ma ku gaaloobaynaa mise maya waa lagu gaaloobi ha ka warran marka haddaan addoon aadamo ah aan siina xaqi alla lahaa wa tacaala haddii bini aadam laysweydaariye lagu gaaloobahayo bini aadam laysweydaariyo laysdhaafiyey oo kan xaqulah kan la siiyey kana xaqua kan loo meeriye lagu gaaloobahayo allihii khaaliqee ku abuuray xaqi cibaadi iyo baryadu lahaa haddaad sheekh cabdilqaadir iyo nebi maxamed iyo ambiya siisa ka warro addoommo ilaahay ah gaalnimo wey wax isku baab ma aha wix baa laisku qasahaya dadkaa la wareerinhaya ka su'aali nnaasi dadka weydiintoodii linabi nabiga ay weydiinayeen fi dunyaa intii la noolaa haddii nabigu uu joogay iyo wal aakhirati marka aakhira la tegay haddii adduun laga tegay ee nolol cusub oon lagu waarhayo la soo nooleeyey maxay bari hayaan oy weydiin hayaan an yadcu llaha lahu nabigu ilahay inuu u baryo wa tawajuhihim tawajuhi nnaas iyo dadku aadahaya ila allahi ilaahay xaggiisa u jehaysanaya biducaa'ihi nabiga baryadiisa iyo wa shafaacati nabiga ergadiisa saxaabiga indhoolaha u yimid ee nebi maxamedow ilaahay ii barya indhaha la iisoo celiyo nabi wuxu waan er, waan ducayn hayaaye adna ilaahay bari ergada iga aqbalo anugu waan ducayn oo baan kuu baryay adugu maxaa tiraa ilahu nabi maxamed baan u tegey ilah ii bari baan idhi ilahu ergada nabigu erg abal ilahu ducada nabiga i abal adna dheh baa ku ducayso salaada khayr la imow ka bari ilahay inuu dacda aqbalo aan iskaalmaysanno baarimo ii noqo saxaaba nabi allow eh, intuu si ugu khidmeeyey eh, kacab bn rabicat alaslami la odhan jiray oo xilli dambe nabigu soo kacay weyse deg iyo rumayba u keenay nabigu wuxuu u bogay saxaabigu si u khidmeeyey nimaan weli guursanina waa ahaa iska gacan yar markaasuu nabigu uhi maanta maxaad i weydiisan maxaan kuga caawiyaa maxaan kuu qabtaa madhi nabi alla waxoogu iskaablanahay waxaan u baanahay mxuu ahayey waxaan u baanahay adduunka waxaan ku kaalmaysta iyo haweeney aan weheshado iyo saaxiibad iyo ma dhihi waxaan u baanahay xoogo adduunyo ah aakhare islaamkaan la sinnahay ayib nin walba camalkiisu shaqaysana adduunkana lagu baaba'ay xoogow tabina adduunyaan kaa rabaa aakhare camalka la tagaya muusan dhihi sidii midba waxaan ku nidhi aanu saaxiibbanahay xaj baan aadaynaa maxaan ilahay kuusoo weydiinaa wuxuu idhi ilaahay adduunya iga soo baryo xoolo faqri baan ka bixi waayey maxaa ilahay kuu dembi dhaafo oo janno ku siiyo oo ilahay kuu naxariisto aan kuusoo barino taa anuu dadkan ola simnahaybu camalkaan shaqaysaan la tegi waani waxaan kaa rabaa inaad igu ilahay soo bar in adduunya alla isiiyo ani waanu saaxiibbanahay hawsh dadku moogta nima meel u joogtaa aduu marka waxaa weeye kacbi wuxuu nabi alla waxaan rabaa wax kale ma rabo waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna bas jannada inaan daris kugula noqdo jannada meeshaad ka degto inaan kula darso haddasoo kuma khidmeeya kaama ag dhowi aakhare inaan kaa fogaanin ma rabaa aan ku ag joogo nabi wuxuu waa yahay ilaahay baan kuu baryey fa acinnii calaa katrati sujuud soo kaalme aduguna inaad cibaadaysato sujuud badan alla ka cabsi issoo barin gantaal intaad iska seexato isdaadiso iqaada mugti waa tahay inaad istahbiibto ood gacmaha taagaatood fara togto ad kacdo baa lagu caawin karaa laakiin haddaad garaaba iska dhigto ood ubab meel dhigto ood isballaadhiso labaatan nin kuma qaadi karaan haddii laakiin aad istahbiibto laba nin baa ku dhufan kara nabig wuxuu hi aduguna issoo dadaal oo issoo kaalme oo miisaanka xasanaadka badi aniguna aan ergey maalinka qiyaama yani nabigu sal slam saxaabadu ansaar akaabir saxaaba in badanoo ka mid a ah haweenka muslimaadkaa nabigu noo ducwa odhan jireen isagoo khudbaynaya nabigabaara loo dha ilahay noo bari ilahay buu barya markiiba rob baa yimid hawshaas waa hawl la ogolyahay haddana waa la ogolyahay dadka noonool ee muslimiinta iyo culamada in la baryo muxuu ahay ilahay noo barya la yihahdo laakiin waxaa laisku hayaa waxaa weeye aadame nool wuxuusan awoodin oo awoodda basharka ka baxsan lama weydiisan karo mid mootanoo dhintay wuxuu awoodi jiray waagu noolaa iyo wuxuusan awoodi jirinba lama weydiin karo mid maqan oon kula joogin xataa markuu joogo wuxuu awoodi karay hadda aduu maqan yahay lama weydiin karo maxaa yidhi ilahnima meesha ka soo baxaysa ilaahay baa caalimulghayba caalimun bidaati suduura qadiir calaa kulli shay ah awood baxsan iska leh wax kastana qaban kara aadama marka aan ku maqlaynin oo kaa maqan haddaad tirahdo muxuu ahay sheekhe waxaa ka jira xamar buu jiraa sheekhe beelow maanta gargaarkadaa loo baadan yahay haddee see kuu maqlahaya ma telefoon ma dirtay ayib miyuu kula joogo ka hor taagan yahay maya hadda awooddaasi ilaahay baa addoommaho dhan ba wax kastaana la socday ruux ma ilaahay baa ma rabbi baa ninkaa xamar jooga cid u dhawaaqayso kan mootan asagu maxaa mamahayaba asagaaba tii alla ku timid wuxuu awoodi kara lama arko maanta laa yaqdir calaa shay ayib wamacluumun waxaa la ogyahay bul sheikhu ana hada aladii jaaءat bihi sunnatu xaqun laa rayba fiih wmacluumu cinda almuslimiin diinta yaqaana ana hada aladii jaaءat shayga ay la timid bihi sunnatu sunnadii nebi maxamed waa maxay xaqun dhab weeye sunnada neb waxay la timid waa maxay in culummada ahlu khayrka sulaxada ninkii aad leedahay adoon badinaynin sidaadu inaad bini aadam baryadii badiso maba fiicnaba sidaa darteed abubakr sidiiq laba goor ama hal mar baa la hayaa asagoo nebi allow ilahay maxaan ku baryaa weliba ilaahay markaan baryahayo fii salaatii maxaan ku ducaystaa nabi allow ii duceeya xataa badan lagama hayo abubakar laa mara walaa maratayn lama soo guurinin waxaa la soo guurshay in abubakar iyo cumar ay ku badnayd inay dhahaan nabi allow ilaahay waxaan ku barya noo sheeg qaabkan u cibaadaysanay noo sheeg baryada aadamaha lamama badiyaba xataa culummada ha ka dagba waregeysan faraha ka ibliis shaydaan baa ilahay duca ka aqbalay intuu yidhi rabbi fa ilaa yowma yubcauun baa laga aqbalay ibliis kama xumide addoon ilaahay baa tahay caasiba aad noqotide ilaahay toos u bari xaggana ishabe haddiise aad ka maarmi weydo adugu isku kalsoonaan weydo ood wadaad gar weyn oo ahay sujuuddu ku taallood khayr ku tumaysa aatan noo ducee dhib laakiin dhibka jira waxaa weeye maalinkaad mxuu ahaayey aad ilaahay khayrkiita aad barido markaasaa dhib jira markaasaa diinta ka bixi sheekhu marka wuxuu yidhi <clears throat> waa xaqun laa rayba waa xaq jiro oon shiki lahayn laa rayba fii walaakin laa yalzamu nebi maxamed oo noolaa in la bari ilaahay noo bari ama laga ducaystay ama noo ducee la yidhi ama suubanaha iyo ambiyada maalinka qam inay shafaaco qaadaan ama rasuulka intii loo tago ilaahay noo baray la odhanayo oo noo ergee la odhanayo ilaahayna uu xurmaynaya rasuulkiisa midaasi ka dhalan mayso in nabiga markuu dhintay la baryo in asagaa la caabudo in asaga gargaar la weydiisto in qabrigiisa lagu dul wareegaysto lagu dawaafo oo loo sujuudo abadan salligiisaad badin diintiisa baad ku dhaqmi waad jeclaan waad ixtiraami taasaad alle ugu dhowaan qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii nabigu wuxu hada alla jeceshihiin e, e, nabi maxamed ku dhabaale muslimiinta aniga isoo raac yuxbibkum ullah ilaahay maxabadiisu iyo diintiisu waxay ku xidhan tahay itibaacu ariiqati rasuul rasuulka wadiisaoo la qaado oo lagu dhaqmo diintiisa waa caddahay walaakin laa yalzamu min dalika arrinkaa ka laasimi maayo intaa sugan ee sharciga ah ee diintu ay caddaysay maayo hubuutu jamiici tilka dacaawi alcaama wa ibtaali naqiidiha sheekhu muxuu ku uhi arrintaas sugan in awliyada laga ducaysto noolnool in saxaabada noo ducee la yidhaahdo in nabiga noo shafeeca qaad la yidhahdo asagoo nool in noo ducee la yidhaahdo howlahaas waan ogol lahay waana xaq diintaana caddaysay taasi laakiin keeni mayso hubuutu jamiici tilka dacaawi alcaama sheegashooyinkii guud ee ballaadhnaa ee ummaddoo dhan ba hadhaynayay oo ah in nin kastaa la bari kara mid mootan iyo mid nool mid maqan iyo mid jooga waxay awoodi karaan iyo waxaysan awoodi karinba intuba waa la weydiisan oo waa la baryi karaa waa shirki iyo gaalnimo kufr iyo diin la'aan weeye waxay quraysh iyo carab ku baaba'day weeye wixii loo soo diray suubanu inuu la dagaalamo weeye wma arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun kadibna maxaa la yidhi walaqad bacana fii kuli ummatin rasuula an icbudu اllaha wjtanibu اaaquut wain min ummatin ilaa khlaa fiiha nadiir idan taaquudkii iyo kufrigii iyo shirkigii laga digahayeyba ee ambiya oo dhanba loo soo diro ummaddan oga digaanba waa dabada haysaanba iyo wa ibطaali naqiidiha dacwada baailada waa maxay alistiغaaثaةu bikuli shay bixayin wamayitin bغaa'ibin wamawjuud fi ma yaqdir wma laa yaqdir waa dacwa caama maxaa ka soo horjeeda inay waxa shirki tahay oysan sax ahayn naqiidkeedu inuu baail yahay ka dhalan mayso wa huwa tawxiid saxi see baail noqo saga tawxiid eh muxuu i sheekhu qaacidadan u fiirsanta id idacwa alkuliya laa tuhbatu bidaliilin jus'iyin qaacida usuuliya muhim jiddan wey shayga guud ee ballaaran laguma sugi karo daliil waaxid ah daliil waaxida ah laguma sugi karo oo juz-a weliba daliil juz-a laga jeeda oo hawl khaasa khuseeya arrin khaas ah ayib waxaa tiri reebe oo dhan kulli waa niman geesiyaala maxaa war haddii nimanka sabasabanku la dagaalgalay inay laba wiiloo geesiyaal ahaayeen ma in ree hebel wada geesiyaal yihiin iyo haliy amnaca ah muxuu ahay nafti hurayaal ah baa ka dhalan maxaa ree kulli wada geesiyaal waxay u baahan tahay ree hebel waa imise ruux weeye shan kun oo ruux matalan ama boqol kun oo ruux ama laba kun qoys waa in kulli lasoo tira kooba kulli dagaal la geeyo la ogaado raganimadooda iyo geesinimadkooda markaa kadib baan go gaari karaa ah ree kulli wada geesiyaal laakiin laba wiilood ka aragtay inaad tiraada hebel kulligeesiyaaloy wax soconaya maaha ayib dacwa kuliya caama laguma sugi karo daliil khaas ah ayib nin baad daris ahaydeen darisnimada ku xun oo qafalmarjaca oo bakhayla oo khayrbeelo ah ree hebel weliga hala darsin hebelo waan kula talin xagga soctay heblo nin ree hebel weliga hala darsin maxaa jira nin hebel ah, hebelkaa la yidhahdo oon darisan qoyska aha nin xun buu ahaa war ree hebel yaan la darsin iyo hebel baa xumaa ma iskeenaysaa abadan waa dulmi wey nabig wuxuu sal slam ummadda waxaa u dulmi badan oo u been badan shaacir yahju lqabiilata biasriha nin gabayaa ah oo qabiilkao dhan ba wada weerarhay nin ba isqabteen gabay isku hayan iscaayeen qoysku ka dhashay iyo isarkiisi hore iyo wasiirtiisi iyo fariciisiba yuu higaadinhayaa haddii qoyskan muxuu ku yeelay nin badaysaysaare qoyskan muxuu ku yeelay waa xadgudub yacni waxaa weeye shay kasta siduu yahay in lagu daayo meel aan la ballaadhinin marka sheekhu wuxuu ihi id dacwa alkuliya qaacidada guud laa tuhbatu laguma sugo bidaliilin jus'iyin laa siyama cinda الاkhtilaafi والtabayuni whada kaman yuriidu an yuhbita xila jamiica anwaci اlmalaahi likuli axadi wالtaqarubi biha ilى اllahi likowni jaariyatayni hanata cinda caaئiشhaةa radi allahu tacala canha sheekhu marka wuxuu yidhi id dacwa alkuliya sheegashada guud ee ballaaran laa tuhbatu lagu sugi maayo bidaliilin daliil jusiyin gooni ah ama khaas ah laa siyama sir gaar ahaaneed waxaan qaacido guud lagu sugi karin daliil jusi ah cinda alikhtilaafi markay muslimiintu iskhilaafaan watabaayuni la kala tagsan yahay waban ishaynaaba waxaan ma xaq baa mise maan isku haynaa ma tawxiid baa mise waa shirki baan isku haynaa ma wax saxan ba mise waa khaldanya baan isku hayna inaad la soo orado daliil jusi ah oo ahuul khaasa khuseeya kadibna aad ballaadhiso ood ka dhigto wax guud oo ummadoo dhan ba hadhaynaya waa khalad lagaa dhagaysan maayo hawshaani marka waa qaacida muhiima jiddan qaacida labaad baa jirta oo shekhu islam ibn taymiya uu kaga hadlay kitaabkiisa buqyat almurtaad awil kitaabka loo yaqaan asabciiniya markaan daliilka qaadayno een macna ku xambaarayn laabudda min shartaan xamlu kalaami illaahi wa kalaami rasuulihi calaa mana min almacaani laabudda lahu min sharطayn ilaahay aayad aayadtiisa ah xadiid nebi maxamed oo sugan markaynu leenahay macnahaasay tusahayaan sheekhu soo sheegay in la xifdiya muhiim jiddan wey oy talabadu iyo ragga culummada ah ay maanka iyo maskaxda ku hayaan waxaad arkaysaa nin iska ballaarsanhaya meelbu isku qorhaya qaaciduu meel iskaga qoran wax daliila oo tusahayana ma jiraan hadhow marka la yidhahdo maxaa u daliila ah? wuxuu saasaa la sameeyey ayib nin baa marka kule mxuu ahay waxa soomaaliya ka socdoo dhanba waa khalad maxaa jira dhoobley baa mid ogaadana lagu dilay hay waxaa ka socdo muxuu ahaaye somalia o dhanba waa fidno iyo baatil maxaa jira waa adduun kismaayo ku dagaalameen horta kismaayo lagu dagaalame waa hawl gooni ah masaxneed mase makhadeed waa gooni in mid ogaadeena dhoobley lagu miijiyey waa gooni hawl gooni ah wey laakiin halgankii ummadda ku jirtee ballaadhnaa ee soomaaliya darfeed oo dhanba ka socday maxaad ku cadaysa inuu khalad yahay waa dhib ma ogtahay waa waa khalad hawl jusi oo yar oo goonihu daliil ka dhigi xugum caamoo ballaarhna wuu jeedinaya waxaa tihi waxaan o dhan waa qurub xaarana waa fitna maxaa u daliil ah dhowle baad ninku disheen balwaa nafsa shay wadaadaha hadda ku aafaysan hawshaa nooca ay ku aafaysan yihiin nin walba marka intuu meel xero weyn ooto yuu hadhowna markaa tagaa daliilkeenna wuxuu la soo xaadliri muxuu ahay waaka waa hawl khaasu ka hadlaaya hawsha inay saxan tahay ama khaldan tahay midkan ogaada in dhobi lagu miijiyey maxaa lagu dilaan baarina ma xaqdarha lagu dilay mise xaq baa lagu dilay hadday xaqdarro noqoto waa gar waa laga xisaabtami magteedii iyo mawlaxadeedii ama qisaasteedii baa laga xisaabtamhaya laakiin ha ballaarin afmadu ha gaadhsiini qooqaani ha gaadhsiini iyo taabta iskadaa dhoblinu dhaafee xagga ha u wadin xagga u socotaa ayib libayokona ma soo gaadho xaggan ninki qabtay iyo goobta bay khusaysaa yani waa dhib jira wey tu hadda sheekhu ka uu leeyahay ninkan qaacido guuda caamaah iyo sheegasho ayuu iska ballaadhanbu ku dhawaaqay markii daliil la weydiiyeyna wuxuu la soo xaaday nebi maxamed waagu noolaa ummaddu u ducayn jiray aakhara marka la tagana ummadda muslimiinta yaa dhihi doonta noo qaad war ayaa diiday maxaa iskaga dana war nabiga ma la baryi karaa xayan aw meytin baan ka hadlaynaa ma diin la'aan baa mise shirki mise gaalnimo mise waa saxantaan ka hadlaynaa maxaa hawlaha iskaga dana qaacida muhiim wey waxaa kaloo marka muhiim ah qaacida labaad marka aayad iyo xadiid lagu fasirahayo macno la saarahaya macnaha waxaa shardiga in laga helo laba shart xamlu kalaami اllahi wa kalaami rasuulihi calaa macna min almacaani laabudda lahu min sharطayn shardiga koobaad waxaa wa an yakuuna dalika almacna xaqan fi diin اlislaam yasluxu ikhbaaru الrasuuli canhu macnahaas aad ku xambaartay aayadda ee tiri aayaddu sidaasay tilmaamaysaa ee tidhi xadiidku saasuu tilmaamahaya macnahaasi waa inuu yahay macna xaq ah oo u suubada nabigu xaq ku ah fi diin islaam diinta islaamka haddaad tidhahda aayadda waxay tusaysaa ruux kastoo muslima in la dili karo aayad baad soo deliisad waxaad tii waxaad tusaysaa ruux kastoo muslima in la dili karo waxaan leenahay macnaha asaga aayad in lagu xambaara macna khaldan wey maxaa yeelay diinta islamka o dhan baan aqbalinninba islam ha lalaaya abadan waa macna baailah lafdigan iyo aayaddan macnahaad ku xambaari eed ku fasiraeed ku awulayso waa inuu yahay macno xaq ah fii diin alislaam sharciga islaamka marka loo fiiriyo macno macquul ah oo diintu la iman karto ama ay ogoshahay wuxuu inuu yahay waxaa tiri adiladu waxay tusaysaa in aan ruux gaal ah aan la dili karin laa ikraha fi diini soo qaad maalan qolyahan zanaadiqada ee islaamka sheegtay caalamka maanta baaba'shay dhooban ee buuxa waxay ku leeyihiin aayadda waxay tusaysaa in dadku ay xor yihiin diintooda midka mushrigaa midka waaniga ka calmaaniga buudiyaha majuusta nin walba waa xor diinta laysku qabsmi maaye faman shaaa falyumin waman shaa falyakfur ninka islaami ha islaamo ninka gaalo ha gaaloobo idinku masaajida gala kristanku kaniisada ha aadeen yuhuuddu macbadkood ha aado buudiyuhu siikhu ha aadeen mxaa lodii iyo meelhii asnaamtoodii nin nin taaban kara ma jiro xoriyat lictiqaadi wa war macnahan macna khaldan wayaan leenahay aayadda lagu xambaaraya maxaa yeele diinta islamka baa diidanba laa yumkin inuu macnaha xaq noqdo maxaa jira nabigaa jahaaday kufaaru quraysh baa go'day yuhuud baa go'day oo khaybar iyo lagaga adeegay muxuu ahay dagaallo badan lagaga adeegay dadku imaa inay islaamaan oy diinta soo galaan wa ima sayf ayib alqaacida alcaama taas weeye yuhuuddi iyo ahlu kitaabka waxaan leenahay seef ama islaan ama jizyo labadaa mid uun soo gala laakiin in laa ikraha fi diin intaad xambaarataan tunka saarataan aad macnaha ku xambaarta waa macna baatila xaq ah sheekhu islam wuxuu ihi ina xamla kalaami اllahi wa kalaami rasuulihi calى macna min almacaani laabudda fiihi min shayayn axaduhuma an yakuna dalika almacna xaqan fi diin اlislaami yasluxu ikhbaaru الrasuuli canhu macnaha waa inuu macna xaqa yahay oo diinta islaamka marka loo bandhigo ay aqbalayso diinta islamka macnaha asaga ah suuragalla ay tahay nabigu ummadda inuu u sheego xugum nabi maxamed ka soo fuli kara inuu yahay nabigu wuxuu leeyahy seef baa ila soo diray in gaalada lagu jahaado oo la baaba'sho ama ay islaamaan khaaliqa abul ilahi ictiraafaan caabudaanna daba taagnaado muxuu ahay ama la laayo qur-aanka o dhan baa le faqtulu mushrikiina xayda wajadtumuuh fain taabuu waaqaamuu salaata fakhalluu sabiilahum fakhwaanukum fi ddiin hadday islaami waayaan salaadan laga waay hala jaro see loo daynhayaa waa lasku qasbime sanka gelinaya ama waad islaami oo ilaahay baad muxuu ahay baran ood caabudo addoon baad noqon ama annagaa ku addoonsanayn annagaa addoommahee ilaahay caabudnee muslimiinta ah ee muwaxidiinta ahlukhayrka ah baa kaa shaqayn waanu ku soo qaban annagaa ku addoonsanayn haddaabaad ogolaatay inaad sanam iyo wahan aad addoon u noqoto ood caabuddo ilahayna ku kufrido waxaad astaahishaa in kuwa alla caabudee mukhlisiinta intay ku qabtaan ay biyaha dhaansadaan ma tahay mise maaha ugu shariig ku kufriday in lagaa qaado lagaa qaniimaysto oo ilahay lagu caabuda astahaylaan oo masaakiinta mujaahidiinta la siiyo lagaa shubo ayib ilan khaain tuuga noqoto ilahay ku kufriyey addoommaha allah aan ku kufrinaya ilahay caabuday ee xoolahana leh adigana kule saacadda laga bilaabo waad dhimanaysaa hadday xabad kula tagtana waaba khayr haddii waaba loo baahnaa inay kula tagto idan shardiga waa muhim jiddan aayadda iyo xadiidka waxa lagu xambaarayo waa inuu yahay macno uu sharcigu aqbali karo nebi maxamedna ummadda diinahaan ugu sheegi karo shardiga labaad an yakuuna qad dalla calayhi binnasi lafdun yadullu calayhi dalaalata lafdin calaa macnaha macnaha aad ku xambaartay aayadda waa in lafdiga aayad tusaayo macnaha aad leedahay aayaddu sa waxay tusaysaa laga faaisan macnaha aad leedahay laga faa'idaysan ama aayada laga faa'idaysan aad leedahay waa in aayaddu lafdi ahaan tusayso markaad tira ilaahu ii naxariiso lafdiga ilaahu ii naxariisa macnuu tusahay ilah inuu kuu naxariisa ilahay ka waxaan kuhi ilahay ha kuu naxariisto aabbaha naar baad u jeedaa ima dhihi kartid maxaa yeelay wuxuu tusahaya ilahay inuu naxariisto aabbaha alla naar iyo muxuu ilahay haku naari iyo ilahay kuma naxariisto macnuhu ma macnahan waa in lafdigu tusahayo lafdiga weedha la isticmaalay ee aayaddu ay isticmaashay ama xadiidku isticmaalay macnaha waa inuu tusayo dalaata lafdin markuu lafdigu macnahaa tusana macnaha asaga ee leeda lafdigaa tusahayo waa in sharcigu aqbali karo macnaha sax ku adiinta labadaa shardi haddii laga waayo waa baail qaacidan waa qaacida muhima jiddan wey fii qawaacid alistinbaat oo layskaga ilaaliyo taxriifka iyo xadgudubka wuxuu ku sheegay shekh ku sharxay hawsha ayada ah kitaabkiisa buqyat lmurtaad asabciiniya safxada saddex waxaa kaloo qaacida muhim jiddan ah meeshaansa wax loo aan loo aafaynin laf aayad iyo xadiid laguma fasiri karo macnaan salaf ku fasirin aayadda iyo xadiidka laguma fasiri karo macne aysan saxaabadu iyo taabiciintu aysan ku fasirin asalaf saalix alsaxaabatu waltaabicuun waman tabicahum biixsaanin lqudaama macna aysan ku fasirin mutaahirin kuma fasiri karaan mamnuuc wey lanna waxaa ka dhalan macnaha xaqa ah ee wanaag khayrkii diintaad u aragta adugu inuu ka qarsoomay saxaabadii inuu ka qarsoomay rasuulkii inuu ka qarsoomay taabiciintii atbaacu taabiciin alqur'aan almufadal aluulaa inuu ka qarsoomay adoo sakaradoo qarnigii toddobaad iyo lixaad iyo shanaad iyo labaatanaadba taaganna aad ku habsatay xaq ayaa ka qarsoomay adigu aad heshay ilaahay kuguma naxariisto kaabaad ku aafoobi xaqa salafu saalixi taabiciin iyo saxaaba ka qarsoomay iyo atbaacu taabiciin aduguna aad ka heshay waxaa weeye baaba nin khaasaaba tahay bal ku dhoof mamnuuc wey hawsha ayadaa hawsha qaacidan waxaa ka hadlay alimaam ibn cabdilhaadi fi salim lmunki fi radda cala subki wuxuu leeyahay laa yajuusu ixdaau ta'wiilin fi aayatin aw sunnatin lam yakun cala cahdi الsalaf الصaalix wla carafuuhu wla bayanuuhu lilummati faina hada yatadamanu anahum jahiluu alxaqa fi hada wadaluu canh wاhtada ilayhi hada almuctarad اlmustaأkhir sax wey asaguna ayadna ma bannaano ta'wiil labaad iyo tafsiir labaad iyo mid saddexaad iyo macno salafku aysan aayadda iyo xadiidku ku fasirin oon macruufayn fii cahdi salaf mamnuuc wey lannu haduu xaq yahay ayagaa ummaddu caddayn lahaa salafku hadday garan hayeen oo yaqaaneen macnahan iyo tafsiirkan ummadday u caddayn lahaayeen hadii tafsiirka aad ku fasirta aayadda iyo xadiidka salafka laga waayo bimacnaa waa maxay ma aysan aqoon ma aysan ku fasirin adaa ku habsaday waa xaq iyo macna xaq oo daqiiqoo wanaagsan oo adugu aad heshay salafkuna ay garan waayeen meesha yaalla wuxuuna taa ay keenaysaa salafku inay xaqa dhumeen ka jaahil noqdeen aduguna aad ku hanuuntay wahada baail laa yaquulu axadu caaqil yadri bima yakhruj min ra'si asaarmulki asna faafaahinta ku taalla faradda cala subki safxada saddex boqol toban annahum in dalamuu markuu fasirahayo tawiil baail u leeyimi subki buu ku baaba'shay qaacidada meel buu kaga soo hadhay qaacida afraad ee muhiimka jiddan meesha markaynu marayno hadda kahor soo guuranay qaacida uu sheegi jiray muxuu aha alimaam ibnu kaiir وqاal الذiina kafaruu liladiina آamanuu low kana khayرا maa sabaquuna إilayh markuu fasiray wuxuu yidhi aayaddaas waida lam yataduu bihi fasayaquuluna hada ifkun qadiim aayaddaa wuxuu yidhi gaaladu waxay yidhahdeen shaygan hadduu khayr iyo wanaag yahay wuxuu nabi maxamed la yimi hadduu khayr iyo wanaag yahay nogamuusan hormareen bay dhen kuwaani annagaa uga hormari lahayd mar hadday saxaabe iyo masaakiin iyo fuqarada iyo xaqan qaateen taa waxay tusaysaa wuxuu inu baail yahay maxaa jiraa la yidhi hadduu khayr yahay annagaaba uga hormarin lahayn bay inta masaakiinta bilaal iyo suhayb iyo muxuu ahaayey ay ordahayaan iyo miqdaad iyo khabaab iyo meeshu ordahayaan iyo cabdillah mascuud iyo annagaaba heli lahaynba marka inuusan wuxuu khayr ahayn oo uu shariya waxaa ku tusahaya masaakiin iyo xer iyo fuqara baa ku yaacayba iyo makas baa ku yaacday maqaawiirtii iyo raggii waaweynaa iyo khubarada ahayee garcasti iyo indheergaradkii maysan raacin ahlu sunna waljamaca qaacida ay leeyihin mukhaalifa liqaacati lmushrikiin hadihi qaacidatu lmushrikiin wاlmubtadac wاlmujrimiin qacdatu ahlu sunna muxuu yidhi ibnu kaiir wama ahlu sunnati wاljamaca fayaquuluun fii kuli ficli waqowli lam yahbut can الsaxaabati radia allahu tacaala canhum huwa bidcatun ahlusunna waljama waxay leeyihiin qowl kasta iyo fal kasta oo diin ahaan loogu dhaqmo ama wanaag loo arko oo saxaabadu aan ka sugnaanin aan ka sugnaanin inuu bidca yahay xukumaan buuri liannahu low kaana khayran la sabaquuna ilayh saxabada naga hormari lahaa wuxuu hadduu khayr yahay saxaabaa kaa khayr jeclaa ayagaa kaa iimaan badnaa ayagaa kaa aqoon badnaa alla kaaga dhowaa nabiga la darsay rumeeyey jira ka soo baxay la imtixaanay ulaaika aladiina imtixaan lahu mxuu ahaayey quluubahum litaqwa idan huwa bidcatu lanahu low kaana khayran la sabaquuna ilayh liannahum saxaabadu lam yatrukuu khaslata min khisaali اlkhayr ila waqad baadaruu ilayha tafsir ibnu kaiir mujaladka afraad aayadda axqaaf ku jirta markuu fasiraya ka fiiriye arbacatu qawaacid arbacu qawaacid way muhima jiddan fii baabi اlbidac wa ta'wiil kitaab illahi wa sunnati rasuulih wuxuu yidhi sheekhu wahaada seed usoo gelisay maxaa usoo gelisay bcumuumi lafd mise bilqiyaasi wاlmacna oo maxaad leedahay markaas oo macno xaq ah shay xaqa maya oo diina mise waa hawl adduunyo su-aasheeda inaad fahantaan u baahanayo ma macnaa aayaddu ay tusahay diin ah oo xaq ah oo in lagu dhaqmo ama la rumeeyo laga dinigta ay banaanayd ama ay waajibeed mise waa waxaad ka laysa waa masala dunyawiya dunyawiya maba noo taalla annaga annaga wax diineed baan ka hadlaynaa wax diineed oo xaq ah wahtadaa ilayh ma ma ogolin ma ogolin baabulqiyaas baan ogolla inaad tiraado macnahay aayaddu ka hadashay ama xadiidkaa uu ka hadlay slku qadiyadan waagoo maysa dhicin marka qiyaasan calayha waa tafriic calayha waa ogolah laakiin lafdiga ayaa macnahan tusahaya salafkuna maysan arag yeeli mayno waxaanu ku heyna waa dalatlafdi dalaatu lafdi alaayati wاlxadiidi calaa macnan min asharci wاddiin lam yahtadi ilayhi salafu laa naqbalhu ayib tay khilaafeen de kala dooran aqwaashooda kana bixi afar qowl bay leeyihiin afarta qowlkale rajax qowlka kuu xoog badan xooji laakiin misaanaad ma keeni kartid qawl shanaad keeni maysa afartaa ka bixi maysid ah. haya alaada shaklada waa qaydaan jirinba sal aan lahayn jamaaca ma jirto xilliga salafka ma jireen dagaalamo waliba jihaado oon dawlad hoos tegin su-aasha ka jawaab way jireen iyo ma jirin baan kaa raba aniga jamaaco aan dawlada hoos tegin oo urur gooniya oo dagaalama ma jirasma jir waa jiray abubasiir muxuu ahaa abubasiira muxuu ahaa jamaaca mahayn miya mise muxuu ahaa eh, wax kaleu ahaa waa jiray sheekh maaa ka sheeg <laughs> maya maya maya haddaad tiri marka cumuumka laftiga waa soo gala wa tacaawanu waana jirin xilliga salafka adaa isjamihaya soomahaad watacawunan waa galeen haye wayna jirin waaqacanna way u dhacday marka eh, ma beecada diidan beecada waa inaad dilay leedahay waxa waxay u baahanta marka wixii in la sugo qaacidada ayaan laga bixin qaacidada waxaa weeyaan qaacida musallama wey wadaadda ka niqaashay qowl mufasil ma la keeni karaa mufasil qowl mufasil ah oon laa yukhaalif ma fasara calayhi salafu saalix bilaaya ma la mari kara laakiin mufasil ah waa masale kale oo usuulka usuul fiqi lagaga hadla wey laakiin qaacida asal ahaan waynu sallimayno jamiic addiin jamiic addiin kullu maa yatadayan bihi lmaru lmuslim baan u taaganaha dhammaan furuucan wa usuulan wa caqaa'id wa haada wuxuu ihi midkaani wuxuu la mid yahay wa haada kan doonahaya inuu qaacido guud iyo qaacida kuliya caama dhiso wuxuu ku dhisayaa bidaliilin jusiyin bidaliilin jusiyin amsilaan ka soo bixiyey reebel baa wada fuliye iyo wada wadagesiye iyo way daris cun yihiin iyo way wada cas yihiin iyo waan kasoo amsilaan idin siiyey saad u baahantaan amila xisiya lannu macnaha macquulka haddaan miaal xisia laga bixin inta badan waa laga ya la fahmin usa soo dhawaanin wa kaman yuriidu wuxuu la yahay buuri kan bakri ee dabaalkaa kaman yuriidu an yuhbita xilla jamiica anwaaci almalaahi ninba wuxuu rabaa inuu heesaha iyo kabanka iyo miisiga iyo fanka iyo sugaanka o dhan u fasaxo ay bannaan tahay riwaayadaha masraxiyaadka kilaabyada laga ciyaaro qoobka ciyaarka rukarukaynta boodboodka waxaasoo dhanba waa bannaan yahin barondho ama miisig loo garaaco ama khamar ha lagu cabo ama hala bugbacleeyo way bannaan tahay maxaa jira kaman yuriidu si ninka doonaya an yubita inuu sugoo kale xilla jamiici anwaaci اlmalaahi malaahidu waa waxaa loo jeedaa waxyaabaha aalat lahwiga aalat lahw ayaa malaahi loo jeeda waxyaabaha miisiga heesaha ayaa loo jeedaa anwaacdoo dhan baa bannaan buu leeyahy heesahoo ama laxan ha yeelato ama yaysan yeelanin qoobka ciyaar lagu daraya raqsi ama yaan lagu darin ilaah ha loogu dhawaado ha sida nasrada iyo xdaradii ama yaan loogu dhawaanin noocii donim ha noqoto way fasaxan tahay likulli axadin axad kastay u bannaan tahay buuri iyo wataqarub in lagu dhowaado bihaa ayada heesihii iyo mxuu ahay fankii suugaankii iyo muusigii ilallahi loogu dhawaadaa bannaan buuri daliil baa la nabi maxamed ayaa maalicida laba gabdhood buraanbureen buuri war heesoo dhan baa bannaan iyo macalkalaabkoodii iyo macalqoobkacyaarkoodii iyo kataarkoodii iyo turambadoodii iyo barqalxi loo qaraac iyo bashtoodi wax dhan baa bannaan inaad u deliishad laba gabdhood baa buraanbura xilligii nebi maxamed maalin ciid ah ma iskeenaysaa haddi waa nafsa shay qaacido kuliya u dhisay kadibna daliil baa la weydiiyey arrin khaas buu wataaba waa ceebaha albidca lagu yaqaano wey likowni jaariyatayn inay laba gabdhood hanata ay muxuu ahaaye e, e, geeraareen e, cinda caaishata radi allahu tacaala canha fii beyt اnabiy caaisha agteeda guriga nabi maxamed ay ku tiriyeen buraanbur yowma ciidin maalin ciid ah maalin ciid ay buraanbur gabdha yarar tiriyeen foodley ah weliba caaisha waxay walaysataah bimuqaniyatayn labada gabdhood way buraanbureen mooyeen gabdha heesa ma ahay heesna maysan aqoonin lannu khinaau dad gooni ah loo tababaraa fanka dad e, muqanigu ninka fanaanka ninbaa laxanka iskale ninbaa midhaha leh ninbaa mxuu ahay miisiga le gabdho maalin ciidoo iska marqaamay brambor tiriyey nabiga ay ku ammaanhayaan iyo ansaar iyo wuxuu rabaa inuu hawshoo dhan waa hawlihii waaberi iyo durdur iyo muxua isku soo boodko dhanba taasa u daliil abuuri ah yani waa ahlulbidac ah, warkood baa sidaa ah ma ogtahay yowma ciidin fi maa kawnihi maca kawnihi wajhi sal l slam kaana masruufan ila alxaa'id laa ilayhima isagoo weliba weji nabi maxamed markuu ay gabdhaha ay baraamurka qaadahayo nabigu kasii jeestay intuu derb seexday ra ku sebu nabig kasii jeesaday derbiguma wejiga aadiyey wuxuu diidan yahy gabdhaha foodleyda ah ee iska ciidda iska farxaansan buu nabigu diidan yahay inuu ka xumeeyo wamaca dalika raalli kama aha ma jeclo ma jeclo marxaba a m mhm. mhm. mhm. waa saas hawshaasi hadday sugan tahay waa ku gaaloobahaya aniga waxaan ku daray maba jira waa kaafir bilahi alcadiim hadday ka sugan tahay inuu yidhi ninka ajnabiga gabadh ajnabiyada uusan qabin buu naaska ka nuugi karaa oo ka jaqi karaa hada kufrun wa istixlaalun lilmuxaramaat abadan lam yaqulhu axadu min asalaf الsaalix wala min ahli اlbidac axad yantasib ila اlislaam lam yaqul dalika qablahu hadday sugnaato inuu cabdilmuxsin cawaykaan yidhaahdo gabdhaha muslimaadka ama gaalada kaafiraadka ah een milkilyamiin lagu soo qabsanin baa naaska laga nugi karaa ama xataa muxuu ahaayey lala baashaari la taaban karaa oo laga qanjirin karaa oo la salaaxi kraa in la nugu iska badaayo wuu ku gaaloobahaya anugu macanaha la weydiiye baan ka hadlay wuxuu wadaadku u jeeda waa gooniye wadaadku su-aal weydiiyey su-aasha sidaa tahay waa kufr iyo gaalnimo wey aniga hawlihii taallama wuxuu doonaa ka hadlo su wadaadka ay weydiiyaan ka jawaabay wax kan layguma furi karo lkwni <clears throat> jaariyatayni hannataa cinda caaishata radi allahu tacala canha fii beyt الnabiy ywma ciidin maca kwni wajhihi asagoo la ogyahay wejigiisu inuu u sujuudo kaana masruufan ila alxaa'iti laa ilayhima nabigu xataa labada gabdhoodee fuudlayda ee hataba aan heesayaasha ahayn iyo fanaaniinta aan ahayn nabigu muusan eegaynin ma dhegaysanaynin derbiguu usii jeedsaday laa ilayhima iyuu u daliishanhayaa aw amase yaxtaju wuxuu xujaysan inay heestu bannaan tahay maca balaayadeedii cala kulli qowlin biqowlihi tacala wuxuu wuxuu soo hadal ma hadal kasta waa la dhegaysan heestu waa hadal ha xumaato ha samaato heestu iyo fanku iyo hawlahan iyo fanaannimadu iyo rawaayaduhu waa hadal buuri hadalna hadduu macaan ya wa dhegaysan karaa baashan kabanka loo qaraacayo ee gabadha codka mala ay qaadayso ee loo jiibinhayo ee kooxda loo saaray waa bahal cajab qabta marka hadal wanaagsan waan dhegaysanan maxaa u daliil ah wuxuu daliishanayaa fabashir cibaadiya aladiin cibaadi aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah kaaba u bashaare nabi maxamed oo addoommahayga khayr iyo wanaag u bashaare dhagaysta hadalka kiisa wanaagsan kadibna intiisa u fiican raaca ayb alqowl weedhateeda wanaagsan wey hadalku insanna waale in xunna waale ayb hadalka kiisa wanaagsan bay dhegaysanayaan markay wanaaggaa dhagaystaan wanaaggaa qaybta u fiican ee usii wanaagsan bay qaadanayaan marka wuxuu heestuna waa marka waa qowl xasan ah. walaa yadri mana garanhayo ana alqawla yastamicuuna alqawlada loo jeedo hahuna huwa alqawlu inuu yahay baa idin qoran khada ah wey hahuna huwa alqur'aan nusada asalkaa sidaas wey walaa yadri ana alqawla huna huwa alqur'aan qur-aanka lagaqowlka laga hadlay waa qur-aanka khayr ugu bishaara qur-aanka ee tadabura ee macnihiisa dhuuxa ee ku cibro qaata ilaahay kaga cabsada hadhowna qur waa kala awood badan yahay waa kala cad yahay Eh, akaamtiisa mxuaha kala waajibsan kala xaaraamsan ku dhaqma kuwa ku ka fiican yahay qowlka laga hadlay marka waxaa weeyaan waa alqowl alqur'aani baa laga hadlaya kama fii qowlihi tacaala afalam yadabaru اlqowl am jaa'ahum maa lam yati aabaa'ahum اlawaliin qowlka qur'aanka miyaysan tadaburuuna dhuuxin afalaa yatadabarun اlqur'an baa la yidhi marka tadaburka qowlka laga hadlay waa qur'aanka qowl oo dhan ma aha muطlaqu اlqowl ma aha ama alqowl mulaq meehe waa alqowl alqur'aani baa laga hadlaya am jaa'ahum mise u yimid maa lam yati aabba'ahum alawaliin waxay qur u qaadan layihiin oo xaqa u qaadan laayihiin ma waxaan aabbayaalkood soo gaadhin oon loo sheegin oo xaaje cusubo ugu babaa loo keenay am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun ayb idan ilaahay subxaanahu wa tacaala markii u dambes maxa lagu gebagabeeyey bal jaaahum bilxaqi wa akarum lilxaqi kaarihuun ma nabi maxamed baa wax cusub la yimid ma asagaa waalan oo nabigaa waalan bay leeyihiin abadan wax cusubna looma keenin diintii ambiyada iyo rususha loo keenay nabiguna ma waalo xaquna ma kharibnee ayaga xaqa necab bal jaaahum nabigu wuxuu leeyihin bilxaqi qur iyo diin buu keenay dhab ah wa akaruhum dadku badankood lilxaqi kaarihuun dadka badankoonbaa xaqa aan rabin oo diidan soomaali maxaa haysta wardiinta qaata oo ilaahay ka cabsada oo isku xidhma oo walaalooba oo midooba oo isdaaya gaalada iyo cadowga soo duulina iska dhexshalay karlaya kale wax lagu haysta ma jiraan war intaad midoowdaan ood naga daysaan jigjiglaan iyo puntland iyo somalilan iyo mxuu ahay jabuutiland iyo bakhtiland naga daysaan muslimiin baa tinaa ilahay ku walaalooba isdaaya iskaalmaysto cadowgan soo duulay idin gumaystay ee adisaba ka soo dhaqaaqa iska dhacsha midka juwaandha ka soo orday yac iska dhaha afrikaankan soo qamaamahaya waxay idin aad yeesheen aasan jirin iyo gaalkan asaguna cada badaha idiin fadhiya yac iska dhaha oo diinteenna difaaca ilah baa idiin kaalmayna idinkuna isdaaya diide waa lagu maxaa taanu buntland adigana somalilan adiguna jigjigaland kan jubutiland xibin iyo xeeb soo wad hadda maxaa maalood la sheegahaye maxaa u dambeeyey jubbaland jaalladaarood maxay keeneen jubbaland ya jubbaland nifaasha loo fadhiyaa ya waaxda waadiyad xagee waadigaasna muxuu ahaa <laughs> waaxdi eh, waadiga mise waadiyaasha wey waadiga xagee ku yaalla meelaha waadiba kuma yaallo qumani ma bilcaanbaa madax ka waaxay adiga kuwaasaaba ka daray nasallah salaam kuwaasaaba ka daray dooxada shabeelle mxua ah banaadir baydhabaland meelaad ku socotaan lama yaqaan central somalia state sheekh salaad baa la weydiinhaya dhibkaa dhibkaa galaal baa ka dambeeya cid kale yaa galmudug miyaan weydiiyaa war caddaade <laughs> war caddaadey wey nasal allah salaam ilahay ummadda wax khayr qaba u sahlo wailaa haddaysan saa ahayn qur-aanka qowlka laga hadlaya in la raaca ee waajibka tahay waa qur-aanka axaadiista shayga xaqa ah ee lagugu yeedhay wailaa fa musallamun waxaan muran lahayn la ogyahay annahu laa yasuuqu inuusan bannaanayn istimaacu kulli qowl war weerh kasta in la dhegeysta ma bannaan tahay waa wax kastaa la dhegaysan hayaaye ilaahay wax kastaa la dhegeysta ma dhihin oo nabigu ma dhihin bal qayba dhagaha ka furaysa la yidhi oo dhagaha ka xidha ka cararaa la qawlka iyo weedha laga hadli waa weedha wanaagsan inaad dhegaysato xaqa ah diinta inaad dhegaysato wacdiga inaad dhegaysato xadiidka inaad dhegaysato laakiin wax kastoo ruu ka soo baxa qaybabale inaad ka carta laga rabaa ayib waqad nahaa waqad nahaa allahu caza wajal ilahay ummadda wuxuu ka reebay can iljuluusi in lala fadhiisto in fadhiga xaggiisuu ka reebay maca alkhaa'idina kuwa dhumbanhaya wax ka sheegahaya fii aayaati ilahi aayaadkiisa ilaahay iska badaa inuu yidha wax kastabaa la dhagaystay ilaahay wuxuu diiday in lala sii fadhiisto niman dad xumaan sheegaya oo kitaabkii iyo aayadihii qur-aanka wax ka sheegaya oo ilaahay ku kufrinaya ayb wa khawduhum nawcu min alqowl dhumbashada ay dhumbanhayaan ay diinta wax ka sheegaan ama ay dacaayadinayaan ama ay ku jeesjeesayaan ama ay wax ka sheegayaan waa hadalka qayb ka mida wey hadday matalan niman baarlamaana meel fadhiistaan oo yidhaahdaan dastuurku waa muqadas sharciguna waa munazal waxaanu iswaafajinaynaa dastuurka kitaabka qur-aanka oy maalan yidhaahdaan muxuu ahaayey eh, eh, sharci dejinta waddanka waxaa iskale baarlamaanka ay yidhaahdaan waxaan leenahay waa khawdun fii aayaat illah wa istihzaaun bidiin illah wa kufrun wa khuruujun min almilla sharci dejin ilahay baa iskale subxaana wa tacaala dadkan allah abuuray dhulka asagaa keenay asagaa nafta ka qaadi asagay mudanayaan intay nool yihiin saacadaha ama sanadyaha maalmahaana sharcigiisa lagu maamuli nabi maxamed buu usoo dira farin usoo dhiibay ummadda gaadhsiya ku maamul baa layidhi kitaabkaa nabigu uu keenay kitaabaan ka ahay ninkii ummadda lagu maamulahaya waa gaaloobay ninkii difaacana waa gaaloobay ninkii fan ku bixina waa gaaloobay ninkii xayisiiya sida adeecadaha hawshaa maanta ummadda ka gada ee suqgeeya waa gaaloobahaya khatar weeye ninka sii fadhiya meel kitaabka ilahi wax lagaga sheegayo oo diinta ilaahay lagu durahayo oo kufri lagu salaynhayo ninka sii fadhiya asagoo kari kara inuu ka kaco yacna aan dhihin oon qabanin xaggana aan ka kacin wa ku waa inaad ama ka dhaqaaqdo ama hawsha aad badasho haddaad markaa mukrato laga adagayo xoog lagugu fadhiisiiyey oo lagu hayo ka kugu furanya gooni wey adoo khiyaar leh oo meeshaa ka dhaqaaqi kara ama dulmiga iyo shirkiga kufrigaa badeli kara haddaad iisii dhega weynaato ood iisii shaacabtood ii qososho kaafir bilahi cadiim baa tahay tii baa alla kalay subxaana wa tacaala ilahi wuxuu uhi faqaala tacaala waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xata yakhuduu fii xadiiin hayri waima yunsiyannaka shayطaan falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi الظaalimiin nabi allo waa fi lcahdi اlmaki ancaam aayaddan waxay soo degtay xilligan muslimiinta mustadcafiinta aayeen ee nebi maxamed iyo saxaabada seefta lagu dulayay ee maka la joogay waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina haddaad aragta nabi allow kuwa wax ka sheegaya aayaadka ee dhumbanaya durahaya war sharciga la ordaysaan sharciga qarniga labaatan iyo koowaad baa la maraya casri waxaan maraynaa tikhnolojiya iyo taqniya xadiia iyo tatawur iyo horumar aminkan mxu alcasr alxajari iyo seef iyo midis haawirada gacmaha laga kirkiro oo wiilashiiy gabdhihii mxuu ahaa ay isjeclaaday ee biyaha iska dhex isku marqaamay hala shaabigo dhagaxa lagu dilo war waxaan waa la weeye joojiya kii waxaalay gacan goyn mayna waan xidhaynaa lix boqoloo doolaro ganaaxa bil xadhiga waa soo daynaynaa muxuu ahaaye gabadha zinaysatay iyo wiilka waan qabanayna miyuu ku xoogay maya maraala iska gaadeen haa xorsa maaha horta iska taga hawlahaasa adduunka maanta ka soc dimuqraadiyaan rabnaa shuuciyadda muxuu aha hanti wadaagga cilmiga ku dhisan dimuqraadiya cilmi ku dhisan horumar casar baa lagu gaaloobahaya hawshaas waa kufri iyo waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum faacrid canhum ay bitarki aayadda kale caddiso waad ka dhaqaaqi sii jeesta saas maaha waa inaad ka dhaqaaqda meesha xataa yakhuduu fii xadiisin hayrihi ilaa ay hawl kala bilaabaan oo gaalnimada joojiyaan oo war ama bannaan ay yimaadaan waxaa kuwa caddayn in facrid ay tahay ka dhaqaaqoo bax ay tahay wa imaa yunsiyanaka shaytaan hadduu shaydaanku ilowsiinaad kacdo ood hilmaanto falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi aalimiin markaad xusutay meesha ka carbalay sii dhaqaaq ha fadhiisanin ha la fadhiisanin ruuxu su asagoo rab inuu kaco buu hilmaami kara hadal baa loo qaban wuu hilmaami karaa markay qalbigaada ku soo degto hawsha xusuusto waa inaad dhaqaaqda wey ama wax ka qabo ama ka kac meesha iyada laakiin waan si fadhiyo oo baarlamaan baan isla nahay oo kaarar baan isla qabnaa waa isla minqaxaynaa minqaxasa lagu gaaloob haya wa qaala tacaala waqad nazla calaykum fi lkitaabi kuwaas iska wajaa qosalku marbuu gaalnimo keenahay iska badaa adigu waxaa laga hadlay waa kale amaa qosl haddaad ku darto waad gaaloobaysa aima xanafiyadu waxay yidhahdeen haddii wiilal iyo dhalinyaro meel khamre ku cabaan oon usa cabayn waan gaaloobaynaa bay khamray cabbeen way zinaysteen xumaan bay ku hadleen kufri bay diin la'aan bay ku dhaceen wax xaaraan oon gaalnimaba gaadhsiinayn xaaraanta ay ku dhacaynay sameeyeen ninka ku farxa maxaad ee usa cabeeya waa gaalnimay dheheen waa kufr iyo gaalnimo khamru cabbi markaasuu la dhacay aw guuriyaatay suulkaad u taagtay sidii mxuu ahaaye qolihii suulka taagi jiray waad ku gaaloobaysaa waxay dhaheen alayman xanafiya haddaad adoo zinaysanaya bismi llahi tiradaad gaaloobaysaa bisanka waxaa loo qabtaa galmada xalaasha ah haddaad zina bismi llaahi maxaad ihaanaysa dubah dishay ilahay bisimkiisi ilahay baad zina ku banaysanaysa waa xadgudub istikfaaf wey bahdil quursi wey marka kufri meel lagu haya baan u qoslahaya warkaas juujaytaas qosolku gaalnimu keenhaya waqad nazla calaykum ilaahay wuxuu soo dejiyey dushiinna fi lkitaabi qur ku soo dejiy an idaa samictum haddaad maqashaan aayaat illaahi aayaadka ilahi yukfaru biha lagu gaaloobahayo la beeninhayo wayustahzaw biha lagu jeesjeesahayo falaa taqcuduu macahum xataa yahuuduu fii xadiisin hayri ayib haddaynu soo marayna aayaddii makiga ahayd aayaddan makiga lama sheegin inuu gacanta wax lagaga bedelo maxaa lama awoodi karin oo muslimiinta xilligaa ducafay ahaayeen takyiiru lmunkari bilyad maysan awoodi karin laakiin waxay awoodeen inay meesha ka kacaan inay ka cararaan ka carara le ha madiinaa la yimid xukunku waa isbedelay go-aanku waaba dhan yahanba fa inaka idan miluhum in allaha jaamicu lmunaafiqiin اldيina jلسوا mعa الkhاaئdيina بkitaaب الله والmستهزiئiin والكاafiriina الأsliyiin في جaهنma جamيiعا ayb idan marka dambe waa munaafiqiin buu ku tilmaamay meel aayaadka iyo kitaabka rabbigay wax lagaga sheegahayo lagu dulminhayo inaad sii fadhida munaafiq annifaaq alakbar ee kufriga ah kuwii horaan eebdarada wadeen waa gaalo ina allaha jaamicu lmunaafiqiin aladiina wa jalasuu fi amaakin alkhawdi wاlistihzaa'i birasuuli wabikitaab illah wاlkaafiriin alasliyiin almustahzi'iina birasuuli wاlkitaab waaayaat illah dhammaan isku dar fii jahannama jamiican xaggay wada tagahayaan isku baab weeye marka inaad meesha wax ka qabato oo dagaalanto inaad ka kacdo wax u dhexeeya ma jiro waa sii fadhinhayaa wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi waidaa maruu bilagw wladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu bilaqwi hadday cantarabaqash iyo wax khaldan soo maraan maruu kiraaman iyagoo wanaagsan bay ka tagahayaan waa dhaafayaan wey ka qayb qaadan mahayaan laqwi baa ley dadka ka taga waa wanaagsan iska daa marka heesuhu laqwi waaba dhaafeenba iyo baktigu wa qaala tacaala waidaa samicuu laqwa sheekh wuxuu raba inuu qaacida baabi'iyo wax kastaa la dhegaysan karaa sal qayba waxaa jira dii lagu gaaloobiba hadalka iyo weedhaha iyo waxyaabaha la dhegaysta qayb waxaa jirta haddaad ood sii fadhido awoon ka kicin ama inkirin aad ku gaaloobayso qayb waxaa jirta in laga taga ay waajib tahay qayb waxaa in la dhaafo ay sunno tahay mustaxab tahay qayb ay banaan tahay qayb in la dhegaysta ay waajib tahay qur iyo wixii la halmaala war wax kastoo lagu hadla ma wad ahay muxuu ahay wax wanaagsan ayib waidaa samicuu laqwa acradu can shayga aan banaanayn ama diinla-aanta ama baatilka ama bilaashka markay maqlaan acradu can way ka jeestaan dadka ahlu khayrka ah wqaaluu lana acmaaluna walakum acmaalukum wa hada adaallu albakri wey ninkan dhunsan ee diinlaawaha mushrik watani ah weeye yajuusu waxaa bannaan cindahu ninka agtiisa an yustakaaa in la gargaarsado oo la baryo birasuuli rasuulka fii kulli maa yustakaau billah wuxuu yidhi wax kastoo ilaahay laga baryo ama ilaahay laga tugo nabigana waa laga tugi karaa marka ninka daalli weeye waa nin dhunsan nin diinlaawa ah weeye nin xaqi ka baxay wey wax kasta ilaahay baa laga baryay isagaa awooda laakiin nabigu ma awoodo nabigu waa addoon rasuul ilaahay soo diro mukarama diin buu inoo keenay qaabkan rabbi u caabudi lahayn buu ina baray xaqi buu inoo caddeeyey waa dardaarmay waa xijaabtay laakiin in marka la yidhahdo nabi maxamed baa ilaah dee wax meesha ku jiraba ma aha calaa macnaa annahu wasiilatun min wasaa'il اllahi tacaala fii طalab اlhawth oo wuxuu leeyahay nabi maxamed baa la baryo oo la tugo sidii ilaahay loo tugo macnaheedu waxa weye calaa macna asagoo qaba anahu wasiilatu nabigu inuu wasiilo yahay jid loo maro min wasaa'il illaahi tacaala fi lqowd wadooyinka loo maro wey ilahay marka la tuughaya la baryay gargaarka la weydiisanayo oo ilaahay maabaridid waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaani ibna cabaas oo yar idaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin billah waa kooban yahay muxuu ahaay xusain alkhusaaci cimraan bin xuseen aabbihi oo mushrigoo waania baa nabiga u yimid nabiga ay naqaasheen bal war eh, calaa kalaamin fii sixatihi xadiidka ayib ibnu khusayme iyo hayrkii way saxiixiyaan tirmidin dacfibu ku sheegay si kasta noqotee qisadaasi eh, adilo badan baa eh, duruq badan baa ku timid dhex martay xusain iyo muxuu aha nabi maxamed imise ilah baad caabudaa baa la yidhi muxuu yidhi toddobaan caabudaa waa mushri waa nimaan weli islaamin xilliga uu nabigu umid quraysh baa soo dirtay quraysh baa waxay ku dhaheen eh, xusaynow idinka reer khusaaca nabiga waad isku fiican tihiin khaasatan reer banu hishaamiya iyaguna waa is ahaayeen noo keenay diintanidi waa baaba'shay awiyaalkaya waa caayahaya asnaamta ibir buu ka dhigay waa wiil la qaban waaye wey far dheeraatay buu noqday bal intaad u tagto la soo hadal baa leedhi oo wuxuun dhexdhexaad oon isku fahanno isku rafaadnay annagu jabna asnad rafaad qoorta kaga istaag madheer ka saar xertiisa eh, laa isku baabaanay dadku qaraabaa leeyahay bal meel dhexaan iskugu nimaana wiilka intaad u tagto bal war ka keen baa leeyahy adaa oday ah eh. xusein baa soo logeeyey oo waayeela nabigu u yimid waa la garramay waa la wada hadlay nabig wuxu uhi xusein su-aalaan ku weydiiyey iminse ilah baan caabudaa wuxuu ihi toddobaan caabudaa lix dhulka joogta iyo mid cirka jirabo lix dhulka joogta iyo waxaan caabudaabuu ilahay cirka ku maqan nab wuxuu waa yahay abadcaabudide dhib weyn markuu ku qabsado ay abaara dhacaan ama rafaad yimaado yaad u carartaabu ma mise midka cirka jira kuwaan intay hawshu sahlantahan ku wareegaystaabu lixdaani intay hawshu sahlan tahay baan lugooyaa markay ishu dhanaato ama badu caarido ama cirka roob laga waayo ama caafimaadku yaraado oo la baaba'o waxaan u cararaabuu i allah cirka jira kaas keligii baan baryaabu alraqba wاrahba ka cirka jiraan baryaabl kuwaani waan lugooyaba iyagu marka wuxuu nabigu wuxuu yuri sal slam waa yahay ka cirka jira ee dhibkaada iyo dheeftaada iyo baahida aad la aado keligii maa ku gaabsata kuwaanaad marna ka dhaqaaqe marna aad kusoo noqmaa faraha ka qaadeen wuxuu hadda diyaar mi maxaad i faraysaa hawshaa waa hawlaan kusoo korray kama dhaqaaqi karre maxaad i faraysaa waxaan ku farahayaa buu ihi waxaad yeeshaa waxaad ku ducaysataa allahuma cidnii min shari nafsi wa alhimnii rushdi ku ducaysaa isagoo mushriga le markaad meelaha joogto waxaad ducaysataa oo allihii cirka jira ka baridaa in naftaada sharkeeda ilahay uu kaa badbaadiyo sida u hanuun badan ilahay kugu toosiyo hanuunkaada iyo wanaagga rabbi inuu ku tuso naftaada sharkeeda inuu kaa badbaadiyo kaa koriyo laba usbuucuu nabiga ka maqnaa allahuma alhimnii rushdi wa acidnii min shari nafsi buu ku hay fa fa aslama maalinka hore uu u yimid xusein nabiga u yimid cimraan oo muslimaa joogay aabbihii ma salaamin mana gacan qaadin lamuusa hadlin maalinkaa hore waa mushri cimraanna waa muslim maalinkii dambe waxaa odagii baa yimid fa aslama waxasuna islaamka markuu islaamay cimraan intuu booday oo aabbihi madaxa ka dhunkaday oo wejiga ka dhunkaday oo lugaha ka dhunkaday buu ilmeeyey nabi maxamed baa ooyey fa bakaa wa abkaa man xawlah nabigu waa danqaday wuxuu i nabi allo waa sidee baa la wuxuu ii maalin dhaweyn odaygaa inoo yimid isagoo waayeel ahoo waan niqaashnay cimraan waa fadhiyey ooma danqanin aabbihii ma u naxariisanin hadda markuu duqu islaamayna lam yatamaalig cimraan inuu isxanan waayo intuu istaago aabbi xumbaaray oo dhunkaday buu lagu hataa ka dhunkaday marka wiilku aabbihii soo ugu danqaday lidiinihi wa islaamihi haddayna uu goyo likufrihi wa shirkii baa nabigu la yaabay buui nabigu raxiim baa daqiiq qalbi jilicsan fa nabigu wa man xawlah idan waxaan oga jeednaa nabi maxamed sal l salam barya ma laha allah barya iskale hawshan maanta uu wadaadku ummadda u ta'siilinhayana ee uu ninkan bakri aana nabigaa la baryi karaana waaba nabigu qurayshuu ku leynhayay ayagoo mushrikiinay yaqaaneen ilaahay inuu barya leeyahay oo kuwan yararka layskaga taga xilliay xaaladdu xumaato aadamo kale uus qaban karin bay ogaayeen haddaad tira la baryi karaa oo waa la tuugay sidii ilaahay loo tuugaa loo baryi oo wuxuu awoodo wuxuu rabbi awooday adiga mushrikii alcarab oo kufaaru quraysh maxaa ku kala duwantihiin maxaa idiin dhexeeya mashaadadan beenta iyo salaadan aad lugoynaysaad kala duwantihiin ayb wa haadaa cindahu nabiga in la baryo oo kale cindahu waxay u sugan tahay haabitun lisaalixiin inta kuma gaabsaninba rasuulkaa la baryi karaa sida ilahay baa loo caabudo loo baryi wuxuu ka daray wuxuu yihi xataa saalixiinta lamida awliyadaa la baryi haabitun lisaalixiin wahwa aabitun aydan wuxuu u sugan yahay buu hadana cinda hada daali bacda mowtihi nabigu intuu dhintay wuxuu leeyahay in la baryo hubuutahu fii xayaatihi buu nabiga in la baryo oo la weydiisto wax kastoo alle la weydiisan jiray oo awliyada la baryo la weydiisto wax kastoo rabbi la weydiisto way u sugan yihiin bui awliyada iyo saalixiinta hadday nool yihiin iyo haday dhintaanba wahwa aabitun xaqaani iyo istiaaaan iyo kufrigan cindahu cinda hada bacda mowtihi nabigu intuu dhintay ubuutahu ay ubuutan ka ubuutihi fii xayaatihi intuu noolaa saa nabigu u baryayn inuu caabudaynay baan u caabudaynaa bur markuu dhintayna liannahu maxaa yeelay nabigu cinda allahi allaagtii fii masiidin kororsiin buu ku sugan yahay waa la baasiyaabuu nabigu markuu dhinto waa la sii baasiyaa waa la dalacsiiyaa nabigu khayr baa usii kordha darajooyin fii masiidin daa'imin laa yanqusu jaahuhu nabigu jaahaysi iyo sharaftiis ma dhinto fa dakhala calayhi alkhata'u min wujuuh gaf iyo khata baa ninkan galay buu diin la'aana iyo dhowr dhinac kaga dhacay waa nabigu ilahay inuu baasinayo oo ilaahay karaameeyey oo xurmeeyey aakhariya adduunba muran ma laha taa laba ruuxoo muslimiin isweydiin mahayaan murna kama jiro hadduu noolana waa mukaram ilaahay xurmeeye rasuul ilaahay ah hadduu dhintayna waa sida laakiin baryadu iyo cibaadadu ma allah iska le mise rasuul baa la wey maxaasa nabiga oo la dagaalamay quraysh oo ku baabi'iyey carab ayib muxuu gabdhihii muslimaadka islaamay iyo ninkii soo islaama albayca cala atawxiidi wa cadam shirki calaa an yucbad allaha waxdah maxaa lagula soo diray ilahay aan loo shariig yeelin keligii la caabudo idan ninka ilaahayna caabuda ee barya rasuulkana barya ma ilaahay keligiiba caabudo mise waa mushrik laba ruux baryahaya laba addoon ee muxuu aha laba ilah baryaan ujeeda cafwan minha waxaa ka mid a dhowrka qaab uu ka khaldan yahay mise minha ma istaaga hade hada bilahi towfiiq bal min hada aan joogo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد